alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allahu calaa muxamadi wcala ali muxamed waslama tasliima kasiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii kitaabu almansuuraati walmulax oo riyaad saalixiinka ka mid ah khaas ahaan waxaynu joognay xadiidka kun iyo siddeed boqol lixdan iyo sagaal xadiiska cuqbat bnu caamir baynu ku dhex jiray xadiidka kolley masaa'il baa laga qaadanayaa masaa'isha xadiidka laga qaadanaya nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu ummadda ku markhaati furaayo wa ana shahiidun calaykum markhaati furkaana wuxuu ku markhaati furayaa intuu dee ogaa saas waa tii xadiidkii saxiixa ay ku soo aroortay nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam layudaadanna rijaalun can xawdii kamaa yudaadu albaciiru adaallu unaadiihim rag baa darkayga laga eryi doonaa oo laga baacin doonaa sida awrka baadidaa darkaanu lahayn looga eryo oo kale si la mid ah baa darkayga rag looga eryi doonaa raggaa qaarkood waabuu garanayaa markaasaan waxaan idhahdaa buu ihi ummatii ummatii riwaayo kale waxay sheegaysaa asxaabi asxaabii lafdi kale wuxuu sheegayaa usayxaabii usayxaabii waa ummadaydii baan idhahaa ummadaydii ama waxaan idhaahdaa waa saxaabadaydii usayxaabii lafdiga kalena wuxuu sheegayaa waa saxaabadaydii yaryarayd yacni markaa qaar markaa yacni islaamay wakhti ku dhow geeridii nebiga calayhi salaatu wasalaam islaamay afraad caynkaasoo marka waxa weeye ridoobaya ayaa lagu xambaaraya afraad caynkaasoo ridoobaya ayaa looga jeedaa oo yacni markaa wakhtiga islaameen ay markaa ku dhoweyd nebiga calayhi salaatu wasalaam geeridiisii ay ku dhoweyd inay badan yihiinna laga qaadan maayo waxaa dhici karta midhar kuwaa laftoodu inay yihiin ama saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam ee saabiqiinta ahaa iyo asxaabtii uu nebigu ammaanay iyaga markaa cid ka ridowday ma jirto hadday yihiin ahlu badrin hadday yihiin asxaabu sulxu lxudaybiya hadday yihiin marka waxa weeye ciddii saabiqiinta ahaa yacnii cid markaa ka ridowday oo diinka ka noqotay ma jirto nebigu calayhi salaatu wasalaam warka uu ka sheegay oo ah in loo dembi dhaafayo inaan naar cidi ka gelaynin waa arrin marka waxa weeye sugan weeye waa waxyu ilaahay weeye wamaa yudriika ana allaha qad iطalaca cala ahli badrin faqaala acmaluu maa shi'tum faqad ghafartu lakum hal ruux oo badri ahi oo beder ka qayb galay ma ridoobin khaatimadoodu inay wanaagsanaanayso ayaa xadiisku sheegaya saxiixa xadiiska saxiixa ee nebiga calayhi salaatu wasalaam baa saa sheegay waajib waxaa in la rumeeyo oo la aqbalo allah baa sheegay cidda ka qayb gashay baycadaas inuu allah ka raali noqday binas alqur'aan laqad radia allahu can ilmu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajarati facalima ma fii quluubihim baatinkooda iyo daahirkooda waa la taskiyey inuu allah ka raali noqdayna waa sheegay waana adkeey nebiguna waa sheegay calayhi asalaatu wasalaam markii waxa weeye addoonkii xaatib uu lahaa uu xaatib ka cawday oo kaga cawday inuu marka waxa weeye eh, yacni markaa dhibay oo wax ka tirsaday waxbuu ka tirsaday addoonka wax tirsaday inuu xanuujiyey oo marka ama dee dhibay dabeedna markaasuu nebiga u yimi isagoo u cabanaya markaasuu layadkhulanna annaara xaatibun rasuulka ilaahayow xaatib naarta gale yani waa ahlu naar xaatibna sulxulxudaybiyu ka qayb galay wa asxaabu baycati ridwaan nebigu waa radiyey calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi kadabta laa yadkhulu nnaara axadun baayaca taxta ashajara been baad sheegtay naar ma gelaayo ruux bayco ku galay geedka hoostiisa naar ma gelaayo ayuu nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam kada saabiqiinta ilaahay waa ammaanay yacnii muhaajiriintii iyo ansaartiiba waa ammaanay marka waxa weeye waxaa loo jeedaa yacni markaa midhadh islaamnimada ku cusbaa oo nebiga calayhi salaatu wasalaam goortuu geeriyoonayey yacni wakhti ku dhow yacni markaa islaamay oo acraab iyo wax la mid ah inay badan yihiinna laga qaadan maayo kuwaasaa looga jeeda laakiin muxkamaadka qur'aanka iyo sunnada ee ku soo arooray taskiyada ilaahay u ammaanay asxaabta nebiga sala allahu aleyh wasalam mid waxa weeye yacni markaa looga tegayo oo la odhanaayo xadiiskaasaa sheegay saxaabadu inay ridoobayaan dee sax ma ah yani waxa weeye waana la nakirey lafdi caama iyo lafdi khalaba tilmaamaya midnaba ma aha la yudaadanna rijaalun waxay ku dhici kartaa saddex inay yihiin ya ayay ku dhici kartaa yacnii in cadadku yar yahay bay aqbali kartaa saas aawadeed nusuusaha qur'aan iyo sunnaba ahaaday a saxaabta nebiga calayhi salaatu wasalaam ammaanaya kama hor imanayso nebigu wuxuu yidhaahdaa calayhi salaatu wasalaam markaan saa idhaahdo ayaa laygu yidhahdaa innaka laa tadri ma axdasuu bacdak adigu ma garanaysid waxay dabadaa soo darri siiyeen fa aquulu kama qaala alcabdu asaalix dabeedna waxaan idhaahdaa sidii addoonkii wanaagsanaa uu yidhi waxaa loo jeedaa ciisa bnu maryam ya waa nebi ilaahay oo rasuul ah waana cabdu saalix cabdi saalix iyo rasuul ilaahay inuu yahay iska hor iman mayso waayo rasuulladuba waa addoommo ilaahay oon wanaagsan weeye wa kuntu calayhim shahiidan maa dumtu fiihim falamaa tawafaytanii kunta anta araqiiba calayhim saasaan markaa idhahdaa bu ilahu markhaati baan ku ahaa intaan dhex joogay markaad laakiin i oofsatay adigaa markhaati ku ahaayo axwaashooda ogaa ya saasaan idhahdaa buu idhahda marka wa ana shahiidun calaykum waxaa loo jeedaa yacni ummadda intuu dhex joogay ayuu markaa markhaati ku yahay ama markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam geeriyooday dabadeed acmaasha ummaddiiyo waxay samaynayso kama warqabo nebigu calayhi salaatu wasalaam markhaatina kuma aha markaa sida xadiidka laftiisa laga qaadanayo ya wa kuntu calayhim shahiida maa dumtu fiihim yani marka aayaddii ayuu iqhtibaasaya yani waxa weeyaan sidii yani marka ciisa bnu maryam uu odhanayo si la midu isaguna odhanaya intaan dhex joogaan markhaati ku ahaa falamaa tawafaytani kunta anta araqiiba calayhim amaa xadiidka la soo wariyey sheegayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam qabriga isagoo ku sugan baa acmaasha ummaddiisa loo soo bandhigaa oo tilmaamaya tucradu acmaalu ummatii fii qabrii acmaasha ummaddayda xabaasheeda laygu soo bandhigaa fain wajadtu khayran xamidtu allah haddaan khayr markaa ku ogaado ama khayr ka helo kolba sida loo fasiro allah baan mahadiyaa in wajadtu hayra dalika astakfartu lakum haddii taa waxaan ahayna aan ka helana oo shar aan ka helo acmaasha ummaddana ilaah baan dembidhaaf idinka baryaa xadiiska caynkaasi waa daciif waa mursal weeye mursalu taabiciyin taabici mursalkiisii weeye bakr bni cabdillaahi almusani ayaa marka waxa weeye irsaaliyey marka cidduu ka maqlay ma sheegin marka wuxuu ka mid yahay min qismi daciif buu ka mid yahay ama xadiidka laga soo wariyey anas ibnu maalik ee labada riwaaye kala duwan leh dacfigiisu waa shadiid waa daran yahay dacfigu hadduu daran yahayna mana kabmo waxna ma kabo waxna ma xoojiyo wakada xadiiska cabdullahi ibnu mascuud laga soo warinayaana isaguna waxa weeye dacfigiisu waa daran yahayoo waa munkar siday culammada qaarkood ay sheegeen waa ziyaado yacni markaa lagu daray yani rag siqaadii siday u soo wariyeen ayaa ziyaado markaysa waxa lagu kordhiyey ziyaadadaa cidda ku kordhisayna cid marka waxa khata'iya leh ayay marka ahayd marka ziyaadadaasi maqbuulo noqon maysee waxay noqonaysaa marka munkara ayay noqonaysaa munkarkuna maadaama min qabiil khata uu yahay laa yuqawi waxba quweyn maa iyadoo xadiiskaasi uu daciif yahay xayaatii khayrun lakum wa mamaatii khayrun lakum tucradu acmaalu ummatii fii qabrii ila aakhirih ayaa weliba wuxuu khilaafsan yahay axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalama tirada badan le wuu khilaafsan yahay oo xadiidkan saxaabo fara badan baa soo wariyey layudaadanna rijaalan can xawdi ya inaka laa tadri ma axdasuu bacdak saxaabo badan dhowr iyo toban saxaabi baa soo wariyey oo mutawaatir waa mutawaatir weeye saas aawadeed taasna usii kordhinayaa dacfan calaa dacfin ayuu usii kordhinayaa marka nebigu calayhi salaatu wasalaam acmaasha ummaddiisa ma oga yacni waxay ummaddiisu samaynayaanoo dabadii marka ay ku kaceen yacni markaa kama warhayo yacni cumuuman markaysaga ashyaa loo sheegoo loo waxyooday waxyaalaha noocaasi inay dhacayaan taasi waxa weye waa shay caama weeye waa shay guud laakiin afraadda ummaddiisu waxay samaynayaan oo acmaal ah khayr iyo shar maxay sameeyeen maxay la yimaadeen maxay soo darisiiyeen innaka laa tadri ma axdasu bacdak yani marka inaanu ka warqabin ayay ku tusinaysaa wax loo bandhigayo daliil aynu haynana saxiixa waxa weeye waa salliga iyo salaamta loo bandhigayaa oo qabrigiisa loogu bandhigayaa salligaa iyo salaamtaana malaa'ig baa gaadhsiinaysa markii acmaasha kale in loo bandhigaayo daliil uma hayn wana shahiidun calaykum waxaa kaloo laga qaadanayaa xadiiska xawdku inuu jiro oo haddaba abuuran yahay oo mawjuud yahay ee aan yowmu yowmaalqiyaama mid la jirsiinaayo ilaahay markaa abuurayo inaanay ahayn waayo nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam markan inuu eegaayo arko wa ina mawcidakum alxawd wa inii la anduru ilayhi min maqaami haada marka dee inuu mawjuud yahay oo jiro oo abuuran yahay ayaa markaa xadiisku daliil u yahay oo ku tusinaya wuxuu kaloo nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam waxaa inoo ballana xawdka yacni darka ayaa inoo ballanaa xawdkaasi waa xawdkii nebiga calayhi salaatu wasalaam waana xawd weyn weeye wuxuu kaloo nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa inaan uga baqayn ama saxaabadiisa inaan uga baqayn inay ilaahay u shariig yeelaan oo gaaloobaan wa innii lastu akhshaa calaykum an tushrikuu ya xadiiskanoo kale waa deliishadeen dadka qaarkoodoo waxay yidhaahdeen ummatu muxammad lijaaba ciddii nebiga rumaysay ee raacday inaanay gaaloobayn xadiiskan baa u daliila waayo nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam inaanu shirki ummaddiisa uga baqayn marka shirkigan ka warramaysaan ee markaa ka digaysaan ay leedihiin shirkiyaa dhacay maxay tahay soo kaa nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam wa innii lastu akhshaa calaykum an tushrikuu jawaabteedu waxay tahay nebigu calayhi salaatu wasalaam iyadoo uu sheegay inaanu shirki uga baqaynin haddana wuxuu sheegay bacdii ummadda ka mida inuu shirki u ka dhacay ya oo nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi laa taquumu asaacatu xataa tadariba alayaatu nisaai dawsin cala di lkhalasa xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey qiyaamadu kici mayso ilaa dumarka reer dows dows waa qabiiladii abi hurayra qabiiladiisii weeye qabiila min qabaa'il yaman dumarka reer dows ilaa waxa weeye ay dabada u ruxaan sanamka dalkhalasa la yidhaahdo qiyaamadu kici mayso marka calaamaadka qiyaamada inay ka mid tahay reer dows inay dib ugu noqdaan qayb ka midi sanamkii ay waagii hore caabudi jireen qabla alislaam baa xadiisku sheegaya muslim baana saxiixa ku soo wariyey wuxuu kaloo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yadhabu alleylu wannahaaru xataa tucbada allaatu waalcuzza habeenka iyo maalintu tegi maayaan bimacnaa qiyaamadu dhici mayso ilaa laata iyo cuza dib loo caabudo muslim baa saxiixa ku soo wariyey ya marka in cibaadadii laata iyo cuze la caabudi jiray dadka qaarkood ay ku noqon doonaan baa nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam saasuu ka warramay wuxuu kaloo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa taquumu saacatu xataa yalxaqa qabaa'ilu min ummati eh, bilmushrikiin xataa tucbad alawthaan ama tacbud alawthaan xataa tacbuda fi'aamun min ummati alawthan aw kama qaal yacnii qiyaamadu kici maysaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaa kooxo ummaddayda ka midii sanamada dib u caabudaan iyo ilaa ay haleelayaan qabaa'il ummaddayda ka midii mushrikiintii ay haleelayaan oo shirkigii dib ugu laabanayaan barqaani baa mustakhraj calaa saxiixi muslim ku soo wariyey mustakhrajaadkana waxay yidhaahdaan culammadu almustakhraju cala asaxiix isaguna waxa weye waa saxiix marka axaadiis mutacadida ayaa mawduca ku saaran waa midda kale ijmaac baaba ku suganoo saxaabadii nebigu sala allahu aleyh wasalam waxay ku ijmaaceenoo isku waafaqeen markii nebigu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam qabaa'il muslimiin ahaa markii hore inay ridoobeen oo cibaadatlawthaankii ku noqdeenoo ku laabteen waatii saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam biimaarati abi bakrin ay kula diriireen ee kula dagaalameen xuruubu ridda xormaridda maxay ahayd waa dad islaamnimadii ka noqdo gaalnimo ku laabtay oo qaarkood awhaantii ay caabudi jireen iyo sanamadii dib ugu laabtay tii baa saxaabadii nebigu sala allahu aleyh wasalam la dirireen haddii ummadda ciddii islaami aynay gaaloobiba karin asxaabta nebigu sala allahu aleyh wasalam dadkay la dirirayaan maxay ahayd ya sababtay saxiixa ku sugan tahay wartadda man irtadda min alcarab ya yacni ay ridoobeen ciddii ridowdoo carabi ay ridowday oo diinkii ka noqotay dabeedna saxaabadii ay la dirireen oo la dagaalameen haakada marka waxa weye nusuustii ijmaacii saxaabaduba waa ku sugan yahy haddaba xadiiska maxaa looga jeeda macnihiisa iyo axaadiista la midkaa xadiidkan waxaa lagu xambaarayaa si aan nusuustaa kale uga hor imanayn baa lagu xambaaraya wa innii lastu akhshaa calaykum an tushrikuu kulligiin inaad wada ridowdaan oo mushrikiin wada noqotaan dhammaantiin taa idinka baqi maayo alaa hada kama hor imana axaadiista aynu sheegnay kale kama hor imana ya oo inaan ummaddiisu aynay wada gaaloobaynin nebigu waa sheegay calayhi salaatu wasalaam la tazaalu taa'ifatu min ummati daahiriina cala alxaqi laa yadurhum man khadalahum walaa man khaalafahum xata yaatiya amru llahi wahum cala dalik waa xadiis mutawaatir ah oo saxaabi fara badan baa soo warisay kaana dhowr iyo toban saxaabi ama labaatan saxaabi wax ku dhow quraabata yani marka labaatan saxaabi wax ku dhow baa soo wariyey alfaadda qaarkood ha kala duwanadaan laakiin muxtawaha iyo macnaha guud ay isku mid yihiin marka nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam koox ummaddiisa ka mida inay xaqa ku gacan sarraynayso qaalib ku ahaanayso loogu gargaarayo oo aanu dhibayn ciddii hoojisaa oo garabkooda ka baxda u gargaari weyda iyo ciddii khilaafta yacni labada markaa midnaba aynay waxba yeelaynin saasaa nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam yacni mar walba la helaayo daa'ifa muxiqa daa'ifo muxiqoo xaqa ku sugan in la helayaa nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam marka kaasi waa weji waa in la yidhahdo ummaddu inay wada gaalowdaanu nebigu uga baqayn waa qowl qowl labaad waxay tahay in la yidhahdo asxaabta nebiga sala allahu aleyh wasalam khusuuskooda ayaanu nebigu uga baqayn laakiin saxaabadana waxaa loo jeedaa un dee markaysaga haalibkooda ama kulligood baa laga tilmaamaya ama haalibkood waayah waa midda kale an tushrikuu shirkigu dee akbar iyo asqarba waa noqdaa waxaanuu sheegay akhwafu ma akhaafu calaykum ashirku alasqaar xadiis kale baa lagu soo wariyey waxaan idinka baqaayo waxaan idinku cabsi badanahay shirku alasqar saas aawoodee calaa kulli xaal ummadda inaan shirki ka dhici karin qeyb ka mida xadiidkan iyo axaadiista la midkii uma deliila waxaa la mid a xadiiska ku soo arooray ina shaytaana qad ayisa an yacbudahu lmusalluuna fii jasiirati alcarab waxaa laga jawaabaa kulligood inay wada ridoobaan oo isaga caabudaan ayuu shaytaanku ka quustay marka haddii kulli lagu xambaaro axaadiista kale kama hor imanayso waa waafaqaysa waxaa la mid a ah aayadda alyowma ya'isa aladiina kafaruu min diinikum tafaasiirta waxay sheegayaan sida tafsiir ibnu kaiir waxay ka quusteen inaa wada ridowdaan oo markaa waxaweeye wada gaalowdaan tafaasiirta lagu fasiray ka mid weji labaad waxay tahay waa in la yidhaahdo shaytaanku qeybka ma oga qeybka ma oga wuu malaynayaa un waa malaynayaa malahaasi marna waa u waafaqaysaa waa rumoobayaa marna waa khilaafaysaa waa beenoobay walaqad sadaqa calayhim ibliisu danna marka waxbuu malaynayaa malihii marbay u waafaqaysa marna u waafiqi mayso shaydaanka malihiisu wuxuu ahaa inaan marka waxaweeye aynay cid ka mida ummaddu inayn ridoobayn ma haddii lagu xambaaraba waxaa la odhanayaa dannigaasi malahaasi waa beenoobay dee nusuustii adiladii buu ka hor imanaya isaguna waxbuu malaynaye malaha marna waa u waafaqaysa marna u waafaqi mayso haakada walaakin akhshaa calaykum addunya an tanaafasuuha waxaan idinka baqayaa adduunyada inaa u baratantaan baanu idinka baqaya riwaayada kale waa sii caddaynaysaa walakin akhsha calaykum addunya an tanaafasuu fiiha watakhtatiluu fatahlikuu kama halaka man kana qablakum waxaan idinka baqayaa adduunyada inaa u baratantaan oo ay islaysaan ya oo ay islaysaan baan idinka baqaya oo halaagsantaan dabeed kama halaka man kana qablakum an tanaafasuu fiiha wa an taqtatiluu fatahlikuu waayahay adduunyada waxaa soo gelaya xagga maalka iyo xagga manaasibta iyo xukunka mid walba waayo mid walba adduunyo yacnii xoolaha adduunyada waa la ysku laayaa dhulka waa la ysku laayaa madaxnimada waa la ysku laayaa anaa talinaya anaa talinaya kullu dalikana waa umuur dunyawiya waa umuur adduunyo ya umuur adduunya wey yacni marka umuuraha adduunyada inay ummaddiisu isku layso nebiga calayhi salaatu wasalaam in nebiga calayhi salaatu wasalaam ummaddiisu isku layso ay u baratanto oo ay markaa dee isku laayaan u tartamaan dabeedna isku laayaan dabeedna ay halaagsamaan taasuu ka baqayo waayo awooddoodii baa isku jabaysa waana isku aakhiro seegayaan ya yacni diinkii ayaa marka waxa weeye dacawarmaya markay waxa weeye dhiiga galaan ay isku laayaan quluubtii baa isbeddelaysa dembiyadii baa badanaya yacni dhiigaggii baa badanaya barakadii baa yaraanaysa yacni cadowgii bay u daciifayaan waa sida waaqica jirta wey ya yacni taasaan idinka baqayaa baa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi riwaayada kale waxyaalaha inoo kordhisay waxaa ka mid a mafaatixda khazaa'in alardi baa laysiiyey yacni ummaddiisaa la siiyaa loo jeedaa laakiin maadaama ummaddiisa waxa la siiyaa ay ka dhigan wax isaga la siiyey saasuu nebigu uga cabiray wa innii uctiitu mafaatiixa khazaa'in alardi marka taasna bushaara ku jirta inay ummaddiisu furan doonto yacni markaa khasnadaha arlada iyo boqortooyooyin kala duwan iyo marka waxawaye gaaladu markaysa waxyaalahay haystaan wax badanoo ka midana waa la furtay waxna waa dambeeyaan ya boqortooyadii kisra iyo wixii ay haysay iyo mulkigeedii iyo khasnadaheedii iyo dhulkii ay ka talinaysay wixiiba waa muslimiinta furatay boqortooyadii qaysar iyo ardu shaam iyo dhulkii ay ka talin jirtay iyo wixii ka dambeeyey muslimiinta furtay laakiin ballanqaadadii la ballanqaaday qaybo dhiman baa jira waatuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam laba magaalo in la furan doono labada magaalo maxay ahaayeen waa qustantiniya iyo ruma ya roma ya qustantiniya iyo ruma ruma waa roma doo caasimada talyaaniga sooma waa ballanqaad weli dhiman teebaa la horaan furanayaa baa nebiga la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam dabeedna wuxuu uhi madiinatu hiraqla tuftaxu awwaala magaalada heraqlaa la horaan furanayaa magaalada hiraqla waa qustantiniya waata hadda loo yaqaano istanbul loo yaqaano ya waagii hore qustantiniya la odhan jiray marka nebigu wuxuu sheegay in la furan doono qarnigii sagaalaad ee hijriga ayaa la furtay siddeed boqol iyo dhowr iyo kontonkii baa la furtay maxamed alfaatix raximah ullah haddana wakhtigii saxaabadaa lagu duulay ya awalu jeyshin yaqzu lqustandiiniyata makfurun lahu ciidanka ugu horreeya qustandiiniya weerarayaa ee ku duulayaa waa loo dembi dhaafa ciidanka mucaawiya diray wakhtigii imaaradiis inankiisi yaziid buu u dhiibay waa manqabada loo hayaba yaziid loo hayo saxaabe iyo taabiciin buu hogaaminayey ciidankii ugu horreeyey qustandiniya weeraraa ciidankaasu ahaa mucaawiyana diray asxaabta ku jiray ciidankaas ee la socday waxaa ka mid ahaa abu ayuub alansaari farantii baanu ku dhintay lama dilin laakiin geerida ayaa halkaas ugu timi dabeedna wuxuu idhi fardaha muslimiintu meeshay gaadhaan ee ugu shishaysa igu aasa halkii baa duleedka qustandiiniya lagu aasa magaaladii qustandiniya markay weynaatay hadda bartanka qustandiniyu ku aasan yahay ya haddana qarnigii sagaalada hijriga ayaa la furtay qarnigii sagaalada hijriga baa la furtay markaa ballanqaado ayaa dambeeya waxaad akhridaa baabka uu sheekh albaani u guntay almustaqbal lilislaam silsilatu axaadiis saxiixa mujalladka koowaad wuxuu ku bilaabay almustaqbal lilislam deedna bacdu alaxaadiis ayuu soo arooriyey oo sheegaya ballanqaadada dhimane ummadda loo ballanqaaday dadka qaarkood baa markay arkaan gaalada calanwallaynaysa ayay niyad jabayaan ya laakiin waa inaa ogaataan inuu marka waxa weeye faraj dambeeyo fa ina maca alcusri yusran ina maca alcusri yusra nasrigiiyo ballanqaadadiina waa soo socdaan waxaa muhim ah shareecadii markaysaa marka in lagu dheganaado dadkana lagu barbaariyo taasaa muhima ah. gaala si kastay u xasuuqda muslimiinta u layso kama takhallusi karto mana dhammayn karaan cidda ay laynayaan oo xaqdarrada ay ku laynayaan gaaladuna dee waxa weeye waxay u tahay shahaado ciddii la dilay dee janno iyo wanaag bay helaysaa kollayna waaba dhiman lahaayeen qof baa waari lahaa maya kollayba waa dhiman lahaayeen laakiin nasriga iyo guushu waxay ku dambaynaysaa muslimiintu inay helaan waxaa warwar mudan dadka tadayun xumada iyo waxa weeye markaa xumaanta iyo fisqiga iyo cibaado la'aanta iyo salaad la'aanta iyo shirkiyaadka iyo xumaanaha ku jira xagga diin ahaan sidaa ku dhimanaya werwer lehe waa laga xun yahay kollayba inay gaala layso waa laga murugoonayaa laakiin murugada weyn waxaale waxa weeyaan waa dadka tadayun xumada iyo salaad la'aanta iyo cibaado la'aanta iyo xumaanta iyo fisqiyada iyo waxa weeye markaa dembiyada kabaa'irta ay dhex dabaalanayaan bal qaarkood shirkiyaadka markaysa ay ku dhex jiraan waxaas inay ku dhintaan warwar weyn iyo murugo weyn taasaa leh laakiin murugada weyn talihi ma aha yacni laynta la laynaayo iyadoo laga warwaraayo oo laga murugoonaayo laakiin ta sii daran waxaan u jeedaa waa taa marka waxa weeye qofka tadayunkiisii ama dadka tadayunkoodii yacni uu xun yahay ee sidaa ku dhimanaya taasaa markaa weyn yacni aad iyo aad u leh xadiiska kun iyo siddeed boqol iyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo sagaal boqol wa can abi zaydin camr bni akhtab alansaariyi radia allahu canhu qaala sallaa bina rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam alfajra abi zayd oo camr bnu akhtab ah waxa uu yidhi sallaa binaa waxaana tujiyey rasuulullaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulkii ilaahay baana tujiyey alfajra salaadda subax ayuuna tujiyey wa sacida almimbar wuxuu nebigu koray calayhi salaatu wassalaam mimbarka ayuu koray fakhatabanaa waa noo khudbadeeyey xataa xadarat iduhru ilaa duhurku soo xaadirtay ilaa salaaddii duhur ay timi oo xilligeedii soo galay fa nazala waa ka soo degay nebigu calayhi salaatu wasalaam mimbarkii min asubxi ila aduhri buu khudbadda waday wakhtigii duhur nebigu waa ka soo degay mimbarkii oo fasallaa waa tukaday salaadii duhur uma sacida dabeedna waa koray almimbara mimbarka ayuu koray mar labaad fa khataba waa khudbadeeyey xataa xadarat alcasr khudbaddii wuxuu waday ilaa salaadii casr ay soo xaadiraysay uma nazala intaa dabadeed waa ka soo degay nebigu calayhi salaatu wasalaam mimbarkii oo fasallaa waa tukaday salaadii casar uma sacida almimbar haddana mar saddexaad buu mimbarkii koray haddana waa khudbadeeyey xataa harabat ishamsu ilaa qoraxdu ku dhacaysa waa min asubxi ila almaqhrib baa khudbaddu socotay duhur iyo casarun baa soo dhex galay intaa mimbarka korkiisu ka khudbadaynaya nebigu calayhi salaatu wasalaam fa akhbaranaa maa kaana wama huwa kaa'inun wuxuu nebigu nooga waramay camr ibnu akhtab baa odhanay maa kaana wixii hore u ahaadee hore u jiray ee horreeyey iyo wamaa huwa kaa'inun waxa jiri doona ayuu nooga warramay fa aclamunaa axfadunaa fa aclamunaa ka noogu cilmiga badani axfadunaa waa ka noogu qaybista badan ee noogu qabashada badan shakhsigii maalintaa noogu xifdiga badnaa baa noogu cilmi badan rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiidkani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu saxaabada khudbad deer u khudbadeeyey mimbarka korkiisana ka khudbadeeyey marka khudbaddaasi maalintii oo dhan bay socotay wixii hore u dhacay iyo waxa dhici doonaba waa ka warramay faahbarnaa ma kaana wamaa huwa kaa'inun waa cumuumun yuraadu bihi alkhusuus lafdiga caam ah khusuus baana looga jeeda waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wax kastoo hore u jiray iyo wax kastoo jiri doona kulligood dee ma wada ogaa qadarka looga waxyooday ee laga ogay siyuu ka og yahay yaa markaa saas aawadeed waxaa looga jeedaa lafdiga caama laakiin khusuus baa loo jeeda kamana dhalanayso wax kastuu nebiga ogaa calayhi salaatu wasalaam inuu wada sheegay ya maaha wax kastoo jiri doona inuu nebigu og yahay maaha wax kastoo jiraayana inuu ka wada warramay maaha wax kastoo uu og yahayna inuu wada sheegay ka dhalan mayso marka calaa kulli xaal waa lafdigu khusuus baa macnaha looga jeedaa uu yahay waa cumuuman yuraadu bihi lkhusuus waxaa laga qaadanayaa ashyaa badan iyo wax badan nebigu inuu ka warramay calayhi salaatu wasalaam ha ahaato wax hore u dhaco hore u jiray iyo ha ahaato wax markaa jiri doona mid walbe caalimu lghaybi falaa yudhiru calaa haybihi axada ila man irtadaa min rasuul ashyaa haybka ka midoo nebiga loo waxyooday waa jirtay laakiin ma aha macnaheedu inuu haybka wada ogyahay ma qadarka loo waxyooday bes buu haybka ka ogyahay yahay yacni wixii kale dadku kala mid yahay wixii kale hayb ah ma oga ee dadku kala mid yahay qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi alghayba ila allah xadiidka kun iyo siddeed boqol toddobaatan iyo kow dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo sagaal boqol iyo kow wa can caishata radia allahu canha qaalat qaala anabiyu sala allahu aleyh wasalam man nadara an yutica allaha falyutic nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam man nadara ku kastoo ku nadra an yutica allaha inuu ilaahay ateeco falyutichu ha ateeco waman nadara ku kasta oo ku nadra an yacsiya allaha inuu ilaahay caasiyo falaa yacsih yaanu caasinin rawahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey xadiidkani wuxuu tilmaamayaa shaygii taaca ee lagu nadro in lala yimaado man nadara an yutica allaha falyutic waxaa loo nadrayaa lilaah shayga lagu nadrayaa hadduu taaco yahay waa la fulinayaa qofku wuxuu ku nadrana nadristaa uu ku nadray buu ku waajibayaa wuxuu noqonayaa waajib saas aawadeed qofku nadarka waa inuu iska jiraa oo iska ilaaliyaa maxaa laga yaabaa hadal si uga soo baxay oo uu ku nadray dee inuu xaraj iyo dhib ku xambaaro oo dee wixii intuu ka tago hadhow uu ku dambaabo ya waa sababta laynooga reebay nadarka xadiiska saxiixaynka muxuu sheegayaa nahaa rasuulu lahi sala allahu alay slam can inadri wa qaala inahu laa ya'ti bikhayr wa inamaa yustakhraju bihi min albakhiir nebigu calayhi salaatu wasalaam nadarka waa nahyi oo waa reebay waxaanuu yidhi khayr lama yimaado ee ruuxa bakhaylka wax laga soo saaraa bakhaylka baa wax laga soo saaraa ya hadduu ruuxu ku nadro yacni waxaasaan bixinayaa intaasaan soomayaa intaasaan tukanayaa yacni maalindhaaf baan u soomayaa uu ku nadro dee hadduu maalin soomi waayo waa inuu ka kafaara gudaa marka waxaa ka imanaya yani markaa xaraj baa ka imanaya marka qofku sacada uu ku sugan yahay waa inuu marka waxa weeye aanu eh, wax markaa cidhiiri ku keenaya waa inaanu markaysaga afkiisa ku gelin isagoo aanu doonan waxaa laga yaabaa inuu isagaa nafta adkaan tarooshida waxaa ku nadar hadhow markaad ogaato inay nadar tahay waad la imanaysaa rubama inaanu la iman dabeedna dembigu naftiisa u sababo marka nadarka waa in layska jiraa layska ilaaliya laakiin hadday dhacdo shay taaca in lagu nadro waa in la oofiyaa man nadara an yuiica allaha falyutichu laakiin macsi haddii lagu nadro lama oofinayo hadduu yidhaha ilahay waxaan ugu nadray hebel inaan dilo qof muslimoo dhiiggiisu dhowran yahay dee inuu dilaa uma bannaano ya hadduu yaha ilahay waxaan ugu nadray hebel inaan gooyo qatiica ku sameeyo aanan dib ula hadlin dee inuu gooyaa uma bannaano marka shaygii macsi ah nadarka lagu nadraa in la oofiye maaha hadduu yidhaha ilahay waxaan ugu nadray inaan ciid soomo ciiduladxa ama ciidulfitri waa nadru macsiya waa nadar macsi ah lama oofinayo laakiin kafaaro ma yeelanaya mise ma yeelanaayo culamadu waa isku khilaafsan yahin laba qowl bayna ka leeyihin nadru macsiya inaan la oofinayn waa jirtaa laakiin kafaaro ma yeelanaya mise ma yeelanaayo khilaaf baa ku jira jumhuuru ahli cilmi waxay leeyihin kafaaro male jumhuuru ahlicilmi saasay mareen waayo xadiiska saxiixaynka nabigu wuxuu arkay calayhi salaatu wasalaam nin bacadka taagan buu arkay markaasuu wuxuu yidhi muxuu ahaa markaasa waxay dhaheen waa abuu israa'iil nadara an yasuuma walaa yuftira walaa yaqcuda walaa yastadil waa bukhaariyo muslim wuxuu ku nadray inuu soomo aanu anfurin inuu taagnaadaanu fadhiisan inuu bacadka ku sugnaado aanu hadhsan nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam muruuh amra falyaqcud walyastadilla walyutima sawmah wuxuu kala saaray nebigu waxa taacada iyo waxaan taacada ahayn inuu bacad taagnaadaa iyadoo aan e, daruura ku kallifin oo uu helaayo taaca maaha laysa bitaaca laakiin bacadka haddii dani ku qabsatay oo uu hadh waayey xaaladda caynkaasa dee waa laga sawaabinaya ma xarajkan iyo dhibtan uu ku jiro ajar waa ku helaya lakiin isagu dhibta inuu doonto maaha oo hadh isagoo helaya uu yidhaha bacadkaan isu dhigaya waayo bacadka in laisu dhigaa dee cibaado ma aha daaca maaha marka amra falyastadilla walyaqcud ha fadhiisto hana hadhsado inuu iska taagnaadaa cibaado maaha laakiin inuu soomanaadaa waa cibaado marka waxaa soonkiisana ha dhammaystiro ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wamaa dakara kafaara kafaare nebigu ma sheegin calayhi salaatu wasalaam hadday waajib ahaan lahaydna waa sheegi lahaa aa yeeshee imaam axmed isagu waxa uu maray in kafaara jirto kollay riwaayada mashhuurka ah haddii sixadiisa laysku hayo baana ku yimi la nadra fii macsiya wa kafaaratuhu kafaaratu yamiin laakiin culamo badan baa daciifinaysa xadiiskaasoo sixadiisa laysku hayo ayaa ku soo arooray waxaanu u badan yahay kolle inaanu sugnayn waayahay imaam axmedna xadiiska hadduu xataa daciif yahay dacfigiisu haddaanu darnayn waxauu yidhahda alxadiisu daciifu khayru min alra'yi xadiiska xataa daciifka ahi ra'yiga waa ka fiican yahay yacni markaa saasuu yidhahda inkastoo culamada qaarkood yidhahdeen daciifka ugama jeedo kii aan markaysa markaa dee aan markaa eh, daciif hadda aynuu naqaanee xasanku uga jeeday bacdi ay yidhaahdeen calaa kulli xaal shaygii taaca ah haddii lagu nadro waa la oofinaya eh, hadduu markaa sunno ahaa shaygaasi markii hore oo lagu nadro wuxuu noqonayaa waajib buu noqonaya waajib buu noqonaya saas weeye madhabta xanafiyada waxay yidhaahdaan shayga nadarka ku waajibaya waa inuu marka hore sharciga ku leeyahay noociisa wax waajiba waa inuu leeyihi oo kale salaad hadduu ku nadro waxay dhahen waa sax nadarkaas waa guntamaya waana asaxaya waayo salaaddii waxay leedahay nooc faral ah ka salawaat alkhams soonna hadduu ku nadro waxay dhahen waa asaxaysaa waa xanafiyada waayo soonkii wuxuu leeyahay noociisa wax waajib uu leeyihi sadaqad hadduu ku nadro sadaqadii wax waajibay leedahay oo zakadii waa sadaqad waana sadaqad waajiba laakiin ictikaaf hadduu ku nadro ictikaafku wax waajiba aslu sharci ma ku leeyahay maya ida nadarna ku waajibi maayo ra'yigaa waxaa la gaaro tafsiilka noocaasa la yimi xanafiya laakiin jumhuuru ahlicilmi way khilaafsan yihiin saxiixuna waxay tahay sida jumhuurka culammadu ku tageen waxaana u daliila cumuumka xadiiska man nadara an yutiica allaah ictikaafku taaca lilah ma yahay mise ma aha maba taaca man nadara an yutica allaha falyutic laguma qaydin noociisu inuu waajib leeyahay waa shartun laysa fii kitaab illah kullu shartin laysa fii kitaabi illahi fahuwa batil wain kana mi'ata shart sida xadiiska saxiixu sheegaayo shardi kastaan ku sugnayn kitaabka ilaahay waa baatil kulay ku tahay boqol sharti baatil weyn waa midda kale nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa waxau yimi ee bukhaari saxiixa ku soo wariyey cumar bnu khadaab wuxuu ku yidhi wakhtigii jaahiliyada waxaan ku nadray inaan habeen ictikaafo ayaan nadray ya habeen inaan ictikaafo ayaan nadray hadda ictikaaf baa nebigu ku yidhi calayhi isalaatu wasalaam marka ictikaafkii nadarkii ictikaafka in la fulinaayo nadarkii ta'siirinayo saamaynayo baa xadiidkaa saxiixuna caddaynaya xadiiska kun iyo siddeed boqol toddobaatan iyo laba dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo sagaal boqol iyo laba wa can ummi shariikin radia allaahu canha ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam amara biqatli lawsaaq ummu shariik waxay sheegtay ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam amaraha biqatli alawsaaq in rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam uu amray iyada biqatli alawsaaq godaadooyinka inay disho inuu amray godaadooyinka inay disho inuu amray wa qaala waxa uu yidhi rasuulku sala allahu alayh wasalam kaana yanfukhu calaa ibraahiim ibraahim buu dabkii ku afuufayey ay naara ayaa qarsoon dabkii gaaladu ay doonayeen ibraahim in lagu gubo ayuu doonayay inuu sii huriyo oo ku afuufayey muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay alawsaaq waa jamcu wazaq marka godaaddooyinkaa loo jeedaa mid keliya lagama tilmaamayo waa jinsi weeyi noocyaal badan baynay koobsanaysaa yacnii anwaacda godaadooyinkao dhan waxay soo gelayaan awsaaqdaasay soo gelayaan ha ahaadaan kuwa guryaha iyo yacni markaa suuliyada iyo meelahan joogjooga ama ha ahaadaan kuwa miiyada iyo markaysa markaa waxaa jooga kuwa dhirta saaran kuwa meelaha socda dhammaan waa soo gelayaan waa jinsi iska dhan weeye xadiidkanoo kale dadka eh, allakoodka ahi waxay yidhahdeen ma waxaa loo dilayaa mid ka mida ah inay dabka ku hurisay oo ku af ufaysay si uu markaa u sii shidmo ibraahim jawaabtu waxay tahay waxaa loo dilayaa eh, adiyada iyo dhibaatada ay leedahay waa mu'din shaygii tabci ahaantiisa wax u dhibaa waa in la dilaa oo hadduu markaa shaygu marka uu yahay shay mu'di ah oo dadka dhibaataynaya yacni waxa weye waa la dilaa bahashan yacni godaadada la yidhaahdana waa mu'din nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku magacaabay inay fuwaysiq tahay fuwaysiqa waxa weeye waa tasghiiru faasiq faasiqu waa kii taacada ka baxay weeye shayga shariirka ah ee markaysaga taacada ka baxay ayaa waxaa la yidhahdaa faasiq fuwaysiq buu nabigu ku magacaabay calayhi salaau wasalaam sida xadiiska sacd bn abi waqaas ana nabiya sal allahu alayh wasalam amara biqatli wazaq wasamaahu fuwaysiqa rawahu muslim fii saxiixih rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu amray in godaadooyinka la laayo waxaanuu ku magacaabay inuu fuwaysiq yahay wakada xadiiska caaisha caaisha waxay tidhi rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu wasaqa ku yidhi fawaysiq buu ku yidhi laakiin kama maqlin bay tidhi inuu markaa amray dilkeeda muslim baa isagana soo wariyey waxaan u jeednaa fuwaysiq inuu nebigu ku magacaabay caaishana inay soo warisay waana fii saxiixi muslim sida ashyaada nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam oo shanta fawaasiqda ah inuu yidhi fi lxilli waalxaram dila sidaasoo kale ayay tanna la midta cillada loo dilayaa ma aha inay dabka ku afuufaysay oo ku hurinaysay ibraahiim keliya ma aha waa mithaal laga tusaalaynaayo iidaageediyo sharkeeda laakiin waxaa loo dilayaa waa liiidaa'iha waa markaysaa dhibta ay wax dhibayso yacni markaa taasaa loo dilaya taasina waa madhar ka mida un madaahirta dhibteedii ka mida waxaa kaloo laga qaadanayaa shayaadiintu dee adeegsanayso cidda ahluliimaankaa inay necab tahay taana waa laga qaadanayaa dadka qaar waxay u qabaan tan guryaha iyo meelahan joogtaa inaan dhibaato lahayn saxna maaha waa mu'dinoo dhibaatay leedahay hadday qofka u suuro gasho inay qaniintana qaniyadeedu waxay la mid tahay waxyaalaha kale markaa bahalaha hoose yaryar suntay leeyihiin oo kaley leedahay niman walaalanahay baa wuxuu igu yidhi gurigay mar ka soo dhacday dabeedna markaysaa markaa inaanan dhalay ku dhacday buui markaysaa ugu soo dhacdo sidaasii isaga tuur oo ku dhufatay afar iyo labaatan saacadood ayuu sidaa u qaylinayay buui sunaha godaadooyinkuna sideedaba habeen iyo maalin bay joogaan waa afar iyo labaatankaa saacadood waa sida la sheega mujarab wey waa laga yaabaa sidaada inuu ku soo doonan laakiin haddaad ku dhowaato ama cidi ku dhowaato way qaninaysaa waa qaninaysaa waxyaalaha kale la sheegay waxaa ka mid a ah inay dhibaatooyin kale leedahay oo dadka ay siyaalo kale doonaysa inay u dhibto hadday tahay inay markaa wax kale markay awoodi kari weydo inay beedkeeda markaysaa ku soo tuurto xataa milixda iyo meelaha kuugu dhex darto waxyaalaha ay samaysay ka midta marka waa shay mu'di ah saas aawadeed waa in la laayaa yacni meeshii lagu arkaba waa in la dilaa xadiiskan hadda aynu haynaa ee ummu sharik wuxuu sheegayaa inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ummu sharik amray inay disho laakiin xukunku gaara ma iyaday marka horeba ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdaan shakhsi wixii la amraa waa cumuuman min xaysu almacnaa xagga macnuhu caam ka yahayoo dadkao dhan in la amray ka dhigan tahay sida marka usuulka madhabka xanaabilaba muqararka ku ah nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi inamaa qawlii limra'atin waaxida ka qawlii limi'ati imra'a hadalkaygaan gabadh qura ku idhaahdaa wuxuu ka dhigan yahay boqol dumara waxaan ku idhi ayuu la mid yahay si caamana waa soo aroortay inuu nebigu u amrayba calayhi salaatu wasalaam sida xadiiska sacd ibni abi waqaas uu tilmaamayo amara biqatli wasaq yacni inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam amray in godaadooyinka la laayo weliba fadlina waa u sheego axaadiista soo socotaa fadliga inoo tilmaamaysa saas aawadeed waa in la dilaa weliba dilkeeda la dedejiyaayo waxaa ugu fadli badan awalu darba in lagu dilo axaadiistan baa inoo caddaynaysa aan akhrino xadiiska kun iyo siddeed boqol toddobaatan iyo saddex dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo sagaal boqol iyo saddex wa can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam man qatala wasaqatan fii awali darba man qatala ku kastoo dila wasaqatan godaaddo dila fii awali darbatin garaca ugu horreeya ku dila marka ugu horreeya uu ku dhufto falahu kada wa kada xasana wuxuu yeelanayaa intaa iyo intaasoo xasano ama ajar buu yeelanayaa xadiis kale inoo caddaynaya boqol xasano inuu yeelanaya laakiin xadiiskani waa ijmaaliyey qadarkii ma cayimin falahu kada wa kada intaa iyo intaasoo yacni ajara ama xasano waman qatalahaa ku kastoo dila godaadada fi darbati ahaaniya garaaca labaad ku dila marka labaad falahu kada wa kada xasana wuxuu yeelanayaa isaguna intaa iyo intaasoo xasano ama ajar duuna aluulaa tii hore in ka hoosaysa ayuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam wain in qatalaha fi darbati ahaalisa hadduu ku dilo garaaca saddexaad marka saddexaad ku dilo falahu kada wakada xasana wuxuu yeelanayaa intaa iyo intaasoo u yeelanaya iyaduna waxa weeye waa duuna ahaaniya ayay noqonaysa yacni ta labaad inay ka hoosayso oo ay marka waxabay ka yar tahay ayay noqonaysa wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugnayd man qatala wasaqan fii awali darba man qatala ku kastoo dila wasaqan godaaddo dila fii awali darbatin garaaca ugu horreeya ku dila kutiba lahu miatu xasana waxaa loo qorayaa boqol xasano boqol ajar ayaa loo qoraya hadduu darbada koowaad ku dilo wa fi thaaniyati duuna dalik ta hadduu ku dilana intaa in ka sokaysa oo ka yar ayaa loo qoraya wa fi thaalisati duuna dalik marka saddexaad hadduu ku dilana intaa in ka sokaysa ayaa u sugnaanaysa oo ajara duuna dalik rawaahu muslim muslim baa saxiixa kusoo wariyey xadiidkani wuxuu sheegayaa fadliga uu yeelanayo qofka godaaddo dilaa marka sida darbaduhu u kala horreeyaanna inay u kala ajar badan yihiin baa laga qaadanaya qaala ahluluga ahlulugu waxay yidhaahdeen alwasaqu wasaqu alcidaamu waa kuwa waaweyn ee min sami abras yacni sami abras la yidhaahdo marka weeye yacni noocaas weeyaan calaa kulli xaal waxa uu tilmaamay sheekhu hadda alcidaam ayuu markaa sheegay culamada qaarkoodna waa cammimayaan marka waxa weeye waa godaadooyinkaa suuntale weeye midabo kala duwanna kolley waa leeyihiin oo markaysa waa anwaac weeye xadiisku waxa uu sheegayaa darbada ugu horraysa marka lagu dilo in boqol xasano lagu helaayo ta labaadna ay ka yartahay intaas xikmada ku jirta maxay tahay in darbada koowaad iyo marka koowaadee lagu dhufto haddii lagu dilo iyo marka labaad haddii lagu dilo inay kala ajar bataan culammadu waxay yidhaahdeen xikmada ku jirta waxa weeyaan eh, marka koowaad in lagu dilo waxaa ku sugan yacni alixsaan fi alqatli dilkii oo lagu samafalayo ina allaha kataba alixsaana cala kulli shay faida axsantum fa axsinu lqitla marka dee haddii marka ugu horraysaba lagaga kambalo oo lagu dilo dilkii la dilayay waa lagu samafalay oo yani nooc wanaaga lala yimi marka taasi waxay keensanaysaa ajarku inuu ka bato waa ta kale assurcatu filimtisaalna waa ku sugan tahay degdegga yacni markaa lagu degdegaayo fulinta amarka la fulinayo marka labada mid walba ajar siyaada ah way keensanayaan hadday tahay sida loo dilayay in lagu samafalay oo si wanaagsan loo dilay oo naftii aan lagu silcin iyo hadday tahay degdega amarka loo fulinayey oo loogu dhaqmayay haddaba waxaa soo arooray xadiis kaleoo isaguna sheegaya min xadiisi abi hurayra ruuxa ku dila fii awali darba toddobaatan xasanaa u sugnaatay marka boqol xasana u sugnaaday hadduu awalu darba ku dila iyo xadiiska kale ee sheegaya toddobaatan xasana u sugnaatay see loo kulminayaa ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen waxaa loo kulminayaa in lagu xambaaro la yidhaahdo cadadku mafhuum ma leh oo in la sheegay inuu toddobaatan u sugnaaday toddobaatan xasano diidi mayso inay toddobaatanka wax ka badanna ay u sugnaadeen waa alcadadu laa mafhuuma la haddii sidaa lagu socdo isma caaridayaan weji labaad waxaa weeya in la yidhaahdo nebiga caleyhi salaatu wasalaam markii hore waxaa loo sheegaa lagu xambaarayaa in toddobaatan xasano lagu helaayo awalu darba kadibna markii dambea ilaahay siyaadiyey oo kordhiyey tafadulan wa ixsaanan oo uu ku sadaqadaystay yacni marka waxaway mu'miniinta inuu ajarka u kordhiyo sidaana waa layidhi weji saddexaad waxay tahay in laba xaal lagu kala xambaaro oo dadka qaarkoodna boqol xasano ay ku helayaan awalu darba dadka qaarkoodna toddobaatan xasano ay ku helayaan fi awali darba dadka qaarkood baa dhici kartaa xirsigooda iyo dadaalkooda iyo ijtihaadkooda iyo ikhlaaskoodu siduu u dhammaystiran yahay iyo marka waxaa imtisaalka ay doonayaan amarka inay fuliyaan siday u xoogga badan tahay dadaalkoodu u badan yahay ikhlaaskoodu u dhammaystiran yahay yacni inay markaa taasi jirto loogu badiyaa laga yaabaa dadka qaarkoodna duuna daalik ay markaysagaa yihiin oo xirsiga iyo ijtihaadkaasoo kale ayna lahayn oo marka qaarna la siiyo boqol xasano darbada koowaad lagu siiyo qaarna toddobaatan xasano lagu siiyo darbada koowaad waayahay imaamu nawowi wuxuu odhanayaa waxay culammadu isku waafaqeen wasaqu inuu ka mid yahay min alxasharaati almu'diyaat yacni waxyaalaha xasharaadka ah ee yaryar ee wax dhibaateeya inay ka mid yihiin culammadu waa isku waafaqsan yihiin marka dee saasaa nebigu u amray calayhi salaatu wasalaam in la dilo uuna tilmaamay dilka la dilayaa inuu markaa waxa weeye ajarkaa lagu helaayo oo uu booriyey xadiidka kuniyo siddeed boqol toddobaatan iyo afar dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo sagaal boqol iyo afar can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal qaala rajulun ninbaa wuxuu yidhi ummadii hore ka mida ayaa wuxuu yidhi la atasaddaqanna bisadaqa dhaar qadaran ay wallaahi allah baa ku dhaartay la'atasaddaqanna sadaqadaystee oo sadaqadaystee oo sadaqadaystee bisadaqatin sadaqad fa kharaja bisadaqatih markaasuu la baxay sadaqadiisii ayuu qaaday ou la baxay si uu cid ugu soo sadaqadaysto fa wadacaha fii yaddi saariq fa wadacaha wuxuu sadaqadii dhigay oo bimacnaa siiyey fii yaddi saariqin tuug gacantii ayuu markaa sadaqadiisii dhigay bimacnaa tuug buu siiyey isagu muu garanay markuu siinaayey inuu tuug yahay kanuu sadaqada siinayo fa asbaxuu waxay dadkii waa bariisteen yataxadasuuna xaalay markaa ku sheekaysanayaan waa la yidhahdo asbaxa waa taamman la yidhahdo ama fa asbaxuu ay fasaaruu waxay noqdeen aad tidhaha waa naaqisa yataxadauuna qaar sheekaysanayay noqdeen oo ku sheekaysanaya tusaddiqa alleylata calaa saariq xalay waxaa lagu sadaqadaystay yacni tuug baa sadaqad la siiyey ninkii warkii waa maqla fa qaala wuxuu yidhi allaahumma allaahow laka alxamdu adoo quray mahadi kuu sugnaatay laa tasaddaqanna bisadaqah allah baan ku dhaartee sadaqadayste oo sadaqadayste oo sadaqadayste bisadaqatin sadaqad fa bisadaqatih markaana sadaqadiisii buu la baxay yacnii guriga kala baxay si uu u soo sadaqadaysto fa wadacaha wuxuu dhigay sadaqadii fi yaddii zaaniya gabadh sinaysata gacanteed buu dhigay gabadh sinaysata ayuu siiyey sadaqadii isagu muu garanay fa asbaxuu dadkii waxay noqdeen yataxaddasuun qaar markaa ku sheekaysanayay noqdeen ama fa asbaxuu waxay waa bariisteen yataxaddasuuna xaal ay sheekaysanayaan maxay ku sheekaysanayaan waxay ku sheekaysanayaan oo odhanayaan tusaddiqa alleylata calaa zaaniya xalay waxaa lagu sadaqadaystay calaa zaaniya gabadh sinaysata ayaa lagu sadaqadaystay fa qaala waxau idhi ninkii allaahumma yaa allaahu allaahow laka alxamdu adigoo quray mahadii kuu sugnaatay calaa zaaniya yacnii in sadaqadaydi yacnii ku dhacday calaa zaaniya gabadh sinaysata inay ku dhacday adaa markaysa waxaan yani ku mahadsan laa tasadaqanna bisadaqa allah baan ku dhaartee sadaqadayste oo sadaqadayste oo sadaqadayste bisadaqatin sadaqad fa kharaja bisadaqati markaana waa la baxay sadaqadiisii fa wadacaha fii yaddi haniyin wuxuu dhigay sadaqadiisii fi yaddi haniyin ruux hani ah oo hodan ah gacantii buu dhigay ruux haniya buu siiyey sadaqadii faasbaxuu dadkii waxay noqdeen ama fa asbaxuu way waa beriisteen yataxaddasuuna xaalay markaa sheekaysanayaan bay waa beriisteen oo ay ku sheekaysanayaan tusaddiqa calaa haniyin tusaddiqa calaa haniyin waxa lagu sadaqadaysta sadaqad la siiyey ruux hani ah oo hodan ah ya faqaal ninkii baa wuxuu yidhi allaahumma yaa allaahu allaahow laka alxamdu adiga ayaa mahadi kuu sugnaatay calaa saariqin wa calaa zaaniyatin wa calaa ghaniyin yacnii inaan markaa waxaa sadaqadaydi ku dhacday mid markaa waxa weeye tuug ah iyo mid markaa sinaysatay iyo mid hani ah yacni adaa ku mahadsan waayo adaa qadaray isagu uma qasdin inuu kuwan sadaqad siiyo muu garanayn sifadoodu inay sidaa tahay fa utiya waa loo yimi ninkii riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo aroortay riya ayaa loogu yimi oo manaan baa loogu sheegay fa qiila lahu waxaa lagu yidhi amaa sadaqatuka calaa saariqin sadaqadaada miyaa aad ku sadaqadaysatay calaa saariqin yacni ruux tuuga aad ku sadaqadaysatay falacallahu an yastacifa can sariqati waxaa laga yaabaa la rajaynayaa inuu kaga dhowrsoomo can sariqatih tuugadiisii inuu kaga kaaftoomo oo kaga dhowrsoomo oo iskaga daayo ayaa la rajaynaya macnaa ad rajayn kartaan wa ama azaaniyatu zaaniyada miyaa tan sinaysatay falacallaha tastacifu can zinaaha waxaa laga yaabaa oo idinku aad rajaynaysaan inay ka dhowrsoonooto sinadeedii oo sinadii iska dayso marka dee waxaw maalkan ay heshay maalkan xalaasha ah wa ama alghaniyu haniga miyaa falacallahu an yactabir waxaa laga yaabaa rajaynaysaan inuu ku cibro qaato oo fa yunfiqa mima aataahu allah oo uu baxsado wuxuu ilaahay siiyey wax ka mida uu baxsado rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa xadiidka soo wariyey bilafdihi lafdigiisu ku soo wariyey alfaadda inoo qoran wa muslimun muslimna waa soo wariyey bimacnaahu macnihiisa ayuu isaguna ku soo wariyey alfaadda farqiha ha u dhaxaysee laakiin macnuhu waa iswaafaqsanaa xadiidkani wuxuu sheegayaa nin markaa ku dhaartay inuu sadaqad sadaqaysan doono waxaa laga qaadanayaa sadaqadani asaalatan marka hore inaynay sadaqad ku waajiba aynay ahayn inuu isagu isku waajibiye mooye sadaqaddu inaynay waxba ku waajib ahayn baa markaa laga qaadanaya sadaqadani markii hore zake iyo sadaqa ku waajiba may ahayn laakiin isaga ayaa ku dhaartay inuu sadaqad sadaqadaysan doono sadaqadiina marka waxa markuu la baxay marba meel bay kaga dhacday maruu tuug sadaqadii siiyo maruu zaaniyad siiyo gabadh sinaysanaysay oo zaaniyad ah maruu sadaqadii siiyo mid hani ah markaa dabeedna waxa weeye waa ku celiyaa markuu maqlay markaa cidduu sadaqada siiyey in markaa saariq ay tahay dib buu ugu celiyo mar labaad buu markaysa markaa sadaqadaystay wax markii labaadna zaaniya ku dhacday markii la leeyay zaaniya wax lagu sadaqadaystayna wuu ku celiyey hani bay markaana kaga dhacday yaa saddex goor baa markaa saasi marba meel ay kaga dhacday marka halkuu la rabay marna kuma dhicin daad marka ilaahay buu mahadiyey allaahumma laka alxamdu calaa saariqin yani sadaqadayda inay ku beegantay saariq iyo zaniye iyo hani adaa ku mahadsan xaal walba ilahay waa loo mahadnaqaa kaana idaa ra'aa maa yasuruhu qaala alxamdu lilahi aladii binicmatihi tutimu asaalixaat wa idaa ra'aa maa yasuuhu qaala alxamdu lilahi cala kulli xaal kadib waxaa loo sheegay ninkii oo riyo loogu sheegay yani ilaahay sadaqadii waa ka aqbalay wa mustakhraju abu nucaym waxaa ku sugan fautiya fii manaamih faqiila lahu ina allaha qabila sadaqatak hurdadiisii baa loogu yimi oo loogu sheegay markaasaa lagu yihi ilaahay sadaqadaadi waa aqbalay markaasaa waxaa la tilmaamay kuwan sadaqadda la siiyey laftooda inay dhici karto sadaqadani inay khayr ku xambaarto oo kii tuuggaha tuugadii iska daayo oo tii zaaniyada ahayd sinadii iska dayso oo kii qaniga ahaa ee maalka sidaa ugu dheganaaya aan waxba bixinaynini ay marka uu ku cibro qaato isaguna wax bixiyo oo daaco ay ku xambaarto daaco ay ku xambaarto marka waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal in la sadaqadii sidaa laga aqbalay ayaa laga qaadanaya hadda marka sadaqaadka waajibka ama zakooyinkii ashyaadaas ciduu ruuxu moodaayo inuu mustaxiq yahay oo aan mustaxiq ahayn hadday ku dhacdo ou sidaa ogaado ma la odhanayaa sadaqadii ama zakadii waa kaa baxday waxaa ah, la odhanayaa maya yacni waa in markaa mawdicii ay waafaqdaa oo ciddii ay ku baxaysay la siiyaa saasaa la odhanaya laakiin sadaqadda sunnada ah haddii ciddii markaa waxaa weeye mustaxiqa ahayd aynay ku dhicin yacni sawaab iyo ajar kollayba waa ka helayaayo dee marka waxaway markii horena ajar unbuu doonayay laakiin dimmadiisa inuu waajib ka rido oo zakadii ka qaado oo xaqii markaysa marka dadkii loo cayimay fuqaradii iyo masaakiinta iyo kuwii la halmaalayay inuu xaqoodii iska gudo dee ma ahayn marka haddii waxa weeye ay sadaqaddu iska sunno tahay yacni ciddii marka waxawe la siiyo yujaru calaa niyati waxba celin marka waxa weeye xaaladda lagama maarmaan waxba u laakiin sadaqaddu hadday tahay zakadii iyo xuquuqdii markaysa marka waxaan yani maalka lagu lahaa hadday tahay waa in markaa lagu celiyaa dib la bixiya ila mawdic haddayna waafiqin waxay noqonaysaa kamay bixin niyadoo keliyana kuma fille waxa weeye waa in markaa niyadiina la yimaadaa camalkuna dee sharcigii waafaqa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk